قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وكتاب تلحيني في طالب العلم وحان مارتي shalay qaadanay eh, ugu dambeyntii adabkii eh, tobnaad baan qaadanay soo maa aladab alcaashir min aadaab aalibi fi nafsi ayaa ugu dambeeyey wixii aan qaadanay eh, baabkan maadaama uu shan iyo toban ka koobnaay ayaa maaragtay insha allahu tacaala baabkan uu dhamaan rabaa ilaa wuxuu ka kooban yahay ilaa shan iyo toban buu ka kooban yahay malif alifkuu ka koobay oo adab adaabta ku saabsan daalibcilmi shan baa inaga hadlabaa waa garanay yaa yaa erey ku adkaaday asharadii ma soo akriy ayaa jamaaca qof oo eray maaragtay soo muraajaciy ma jiraa aha shabukarhaye ha ninkii yiri shicirka yiri waa weysay soo maa aha nacam yani weli waxay noo haray marka waa sii wadaynaa a ah, ilaa aan kasoo helno qaa'ilkiisa meel fiican ba soo maraysa weli sii waa sii wadayna insha allah baxigaan sii wadayna ha ma anu ma sheegin ninka ninka shicirka yiri ma aanan sheegin marka ninka shicirka yiri ma sheegin weli waa sii baarayna hadda waa macnaa marka lagu baara mogtahay waxbanbu ka faa'idayaa qof wax baaro meelo badan buu maraya yatacaraf cala kutub kutubta maarata laftigeeda weliba waa waxaan sii wadayna insha allahu tacaala wax kaloo erag kale ciduu ku adag yahay kuma jiro soo maa atasaabi wuxuu ka libaaska casharkii ugu dambeeyey exdir libaas atasaabi atasaabi ma macna tasaabi caruurnimo loo labiso sax inaad caruurnimo iska dhigtid lobiso maasha allah sax weeyaan <clears throat> waxaan ka bilaabaynaa marka aladab xaadi cashara min aadaabi aalibi fii nafsihi adabka oo maaragtay koob iyo tobnaad oo aadaabta aalibulcilmiga kamida looga bahay asaga shaksi ahaan nafs ahaan mualifku wuxuu leeyahay aladabu xaadi cashar alicraadu can majaalis lahwi alicraadu huwa alicraad waa ka jeestada laga jeesto can majaalis lagwi golaha iyo fadhiyada ciyaarta hadallada aan loo baahnayn meelaha lagu hayo dadka maaragtay fadhiya in laga jeesto maarata waxa uga jeedaa fadhi kudaruryada iyo meelaha maaragtay lawiga waxyaalaha faa lahayn lagu hayo daalib cilmiga uma haboona inuu waqtigiisa ku lumiyo majaalistaas marka lagwigu marka qaarkood laba mid buu noqon karaya in loo jeedo majlis uh, lawiga oo ay la socdaan munkar iyo waxyaala shareecada khilaafsan ay meesha lagu hayo markaas kale ma banaana aslan in majliska laga qeyb galo ilaahuma ciddii markaasi munkar kaas awoodi karaysa inay meesha ka saarto ama ay ay maaratay fududayso oo awood uleh mooyaane cid kale inay ka qayb gasho ma la ogola shareecada hadday maaratay munkar lagu hayo khaasatan hadduu munkarku munkar weyn yahay ama kitaabka lagu ciyaarayo sida ilahay qur-aanku yihi waqad nazla calaykum fi lkitaabi an idaa samictum aayaat illahi yukfaru biha wayustahzau biha falaa taqcuduu macaha haddii kitaabka lagu jeejeesayo oo diinta lagu ciyaarayo goobtaas ilahay wuxuu leeyahay falaa taqcuduu macahum la jirankooda ha faraysanina kooxdaas xataa yaquuduu fi xadiidin gayri ilaa maarata war kale ay ka gelayaan haddii aada samayso la fariisatiin inakum idan miluhum baa ilahay lamid baa noqonaysa lanna waxa weyaan raadhaansha laga noqda majaalistaasi qofka raali ka noqdaa wuu la gelaya waxaa kamid a ah majaalista laqwiga oo ugu sii xun eh, majaalis algiiba wanamima majaalis dadka lagu xamanayo ahludiinka lagu xamanayo hadii markaa majlis afrad qof muslima lagu xanto waxa weyaan laba midkood inaad ka kacday majliska imaa inaad maarata qofkaasi eh, aad radiis tiraado ka joog aad tiraado maarata ah aftana dadkaan a ku xamanin marka waa xantu miisaankaay leedahay oo sharcigaa markaas aan loo celinaya lakin qofku qofka dacwoonayo xan lama oranayo dacwad ay tahay an dacwadaadi waa laogoshahay waa laogolyahay qofku qofka uu jira intaas intaas taas gest iyo naseexo iyo waa loogyahay inta maanta xanta laga soo saaro laga bixiyo almuhim majliskaasi waa majlis oo munkar ah marka majliskaasi daalibulcilmi iska dhaafay qof muslima uma banaana inuu munkarkaasi ama yaraynayo ama uu maaragtay saxayo ama uu rudinayo mooyaane meesha lagu hayo waxaa dhici kara marka laaboogu inuu yahay hadal aan dembi ahayn laakiin maslaxadii faa-iida aan lahayn waa midka labaad weyaan majlisku majliskaasi marka aan labwina waa lagu magacaabaa hadduusan faa-iida lahayn wa idaa maruu bilagwi maruu kiraaman baa ilahay muminiinta ku yidhi subxaana wa tacaala cibaadada odama wanaagsan marka meesha aan waxba faa-iida aan lagu hayn oo iska lahwi ah waxaan rabaa inaysan ka qeyb gelin muminiintu kii aan marka dembi lahayn isagu waxaa ka sugnaada nabigeena inuu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiiska abu hurayra ee uu soo wariyay imaam abu daawuud sanad saxiixa kusoo wariyey ma min qawmin yaquumuuna min majlisin laa yadkuruuna allaha tacaala fiihi ila qaamuu can mili jiifati ximaar wa kaana wa kaanat lahum xasara Ah, wa kaana lahum xasra marka nabigu wuxuu leeyahy alayh salatu salaam ma jiraan qolo oo fariista goob iyo boos fariista oo allaam aan lagu xusayni subxaana wa tacaala ilaa waxay ka kacaan sidii dameer baktiyey oo kale ay ka kacaan buu nabigu alayh salaatu wasalaam maanta qiyaamadana qoom qoomau ku noqonaya golahaas kawaa mujarad inaan alla lagu xusin yani dembi ma dembi laguma sheegin in alla lagu xusin marka kafaarada la yaqaano kafaaratu majlis buu markaa nabigu amray ciddii fariisata goro noocaas oo kale ah oo aan maarata dembi lagu gelin lakin allah u xusay inuu kafaaratulmajliska maaratay ilahay ku xuso qofka subxaanaka la alxamdika ashhadu an laa ilaha illa astafiruka atubu ilayka qofka maarata kafaaratulmajlis taas waa ka tirtiraysa oo u noqonaysa marka labadaas oo weeyaan waa majlisu allahwi wallacib ama waa majlis maaragtay macaasi wadunuub labadaas bay noqonayaan golo macasiyadeed ma banaana asna golaha kale maaragtay oo aan macsiyad lagu haynin laakiin aan alla lagu xusayn oo maarata iska hadal oo kale ah wixii lamid a ah, isaga mab maba maba haboona haddii qofku keento u fariisano waa inuu ilaahay xusaa subxaana wa tacaala markaa maarata majliska u ka kacay maalifku markaa isagoo la talinaya daalibucilmiga golayaashaasi inuusan ka qeyb gelin ayaa wuxuu leeyahay laa tada bisaata man yakshuuna fi naadiihim lmunkar laa tada ayuha qaalib laa tada lugtaada ha dhigin yani ha gelin buu ujeedaa bisaatiman dad gogoshood iyo golahooda yakshuuna daboolaya fii yunaadiihim golahooda almunkara munkar maa hadda wuxuu ka hadlay waa kooxdii almunkarka ah kooxdaasi golahooda munkarka ku haya laa tadkul fi fi ka qayb gelin maarata naadin rag iyo dumar isku dhex jira naadin magaransa munkaraan lagu hayo golo lagu hayo maaratay waxaase aadin daalulcilmi ma ka qayb galaan macaasina ilaahay maarata lagu caasinayo subxana wa taala jaarayo marka ma la ogola qofka tegayaha waa qof inkaar munkar u tegaya oo min ahli lxisba laakin inuu iska fariisto qofku waxa weeyaan ma aha maarata waxaa kamid a golayaasha qabiilooyinka lagu caayo diinta lagu caayo qabyaaladaha lagu hayo ragga qaarkood waadaa waa arkaysa meel qabyaalad iyo balaayo meel kuusala taasoo kale hadday tahay ma garanaysa masax maa a ah, qofkuna waa munkarka karo ama maslaxa raajica u leeyahay maarata shaygu waana saxa kana khalad ah laakiin inuu maarata qofku taana haddana xaqi ka ama sodhex galana taas waxay tahay shareecadii kutumashadeedi iyo qofka diinta xambaarsan qofka qudwa hadduu yahana wareeba kumasa jirto markaasuu ku yidhi laa tada min alwada'a qadamahu calaa kada qofku horugta saaraan idhaadaa meel oo maartay marka xasuudgelin ba ujeedaa waa min min waci lqadam ayuu hadda lugta dhigitaankeeda marka laa tadac lugtaada ha gelin oo kale weeyaan bisaadi qawmin bisaadi bisaadi man dad maaragtay gogooshooda yakshuuna daboolayaan fii naadiyihim golahooda ah munkara munkar meel munkar lagu hayo cagta dhigin ana ugelin maarata oo wayaxtikuuna kooxdaasoo wayaxtikuuna dilaacinaya astaara aladabi adabka iyo aadaabta daahooda dilaacinaya astaara waa jamcu sitri waa daaha waa lagu aadiyo aadaabta maaragtay waxay leedahay ilaalin iyo maarata in la ilaaliyo maadaama ilaalin la ilaalinayo adabka la ilaaliyo ayaa wuxuu ka dhigay ciddii aadaabta iyo akhlaaqda fiican sharciga ku xadgudubta inay daaha ka faydiy aadaabti maarta oo daaheedi ku aadanaayo sharafteedii ay dilaacisay marka ah, marka qofkii noocaas oo kale ah akhlaaq xumo ku dhaqmayo ansha xumo waxawaya golihiisa haka qaybgeli maarta hategi ka qaybgeli yani laa t laa tada bisaada man yahtikuna weeyaan cidda dilaacinaysa gogosheeda ha gelin astaar aladabi akhlaaqda wanaagsan daaheeda daahyaasheeda rolaha daahyaasheeda cida dilaacinaysa maarata ka qaybgeli mutaqaabiyan xaala kawnika mutaqaabiyan adoo ishilmaansiinaya can dalika arrinkaas ah, adoo ishilmaansiinaya munkarka iyo xumida iyo balaayada meesha ka soconaysa adoo ishilmaansiinaya arrintaa ha samayn in facalta dalika arrinka haddaad samaysid daalibu daalibcilmi iyo qofka ahlu ah, fa in facalta dalika arrinka haddaad samaysid faina jinaayataka adiga dhaawacaaga cala alcilmi cilmiga aa dhaawacday iyo wa ahlihi ahlilcilmi cilmiga dadkiisa cadiimatun aad bay u weynta ah, jinaaye iyo dhaawac weyn baad ugeysatay cilmiga iyo ahlilcilmiga oo waxweyn baad maarta ugeysatay ama jinaayataka cala alcilmi wa ahlihi cadiima marka jinaaya calaa nafsi nafsihi waa waadix iyadoo iska caddahay ah. saasuusan usheegay naftiisa qofkan waa jinaayo ugeystay jinaayo yani dhaawaca iyo xumi ba ugeystay mana macsiba usoo jeeday waxaa kaloo intaa keliya maana cilmiga uu xambaarsan yahay isagana jinaayo ugeysta dhaawacba ugeysanaya iyo dhibaato ugeysanaya maxay tahay dhaawaca cil cilmi u geysanayo ninkii lagu dayan lahaayo qudwada ahaa ama dadkii maarata ahlu xaqa ahaa hadday xaqii duleeyaan oo ahlu macaasida iyo maarata ay u duleeyaan cilmigana waa duloobaya xaquna duloobaya marka qofku waxa weya jinaayo weynbu waa ugeysanaya ma garanaysa fa ina jinaayataka cala cilmi wa ahlihi cadiima dadka ahlu cilmiga ah oo ahlu khayrka waa laga hibaystaa oo hortooda munkaraadka mustasaac lagama dhigo maa laakiin haddii qofku maaragtay munkarka hortiisa si raba lagu sameeyo oo uusan munkarkana waxba la noqon waa mushkilad weyn wey cilmigay duleyn u tahay ma duleyn bay cilmiga u tahay masladaasna uu soo gaabiyey laakiin waa nuqdada muhiimka ah, waa intaas ay maara garanaysaa shay muhiim ah inuu xifdiyo cilmiga sharaftiisa ee qofku maarata u ilaaliyay nabigu cumar buu ku tilmaamay aleyh salaam aleyh salatu cumar wuxuu ku tilmaamay xataa shaydaankan u ka carro iska dhaaf inuu maaratay meeluu joogo munkar yimaada idaa salaka cumaru fajan salaka shaydaanu fajan ayra faji cumar hadduu jid qaado shaydaanku waa ka wareegtaa wado kalau qaadaabu rasuulku yiri aleyh salaatu wasalaam iska dhaaf inuu u yimaada jidkiisa ma soo marayo sababtan wuxuu ku yiri gabdhabu heysay iyo xoogaay baa maarata cumar markayba arkeen bay kala carareen waa halka nabigu oranaya aleyh salaatu wasalaam aladab athani thani cashar min aadaabi aalibi fi nafsih adabka maaragtay laba-iyo tobnaad oo aadaabu aalibi fi nafsihi kamid ah alicraadu ka jeesashada weeyaan alicraadu ka jeesashada laga jeesto can ilhayshaati yani buuq buuqa iyo muranka laga jeesto waxbaan ka tegin ka tegin maya alcraadu can alhayshaat alciraadu ka jeesashada can alhayshaat fitnooyinka iyo yani buuqa iyo musiibooyinka iyo hadaladaas baa la hayshaadka la yihahda alhayshaadka alfitan asalkeedu weeyaan hayshaad min alhawsha hawsha ayaa laga keena asrageedu fitanta iyo kicitaanka iyo diraabka iyo harajka iyo ikhtilaadka ayaa loo isticmaalaa waxaa la yihahdaa qad hawasha alqawmu ida اkhtalata bacdhum bacda bifitan dadkii baa isku yaacay oo isku maaratay fakaday maarata fina isla dhex gala lakin laakiin mualifku meeshaan hayshaadka wuxu uga jeedaa hadallada fidnooyinka kicin kara iyo erayada maarata fasaadka dhaliya dhammaanteed iska ilaali aalib cilmigu maaratay cilmigiisu inuu u adeegsado islaaxa iyo khayraadka iyo maarata u adeegsado laakiin uusan cilmiga u isticmaalinin fitna iyo maaratay wada xunu dadka madaxa isu gelayo inuusan u isticmaalin eryadan u iska maarata wanaagsan eraashada ehm, waana min himaar alcilm masalada akhlaaqdaas cilmigii bislaaday qofka oo qalbigiisa ku degay oo allaa cabsiisa u hogaamiyaa keenaya inuusan noqonin maaratay saaxib cilmi isagoo ah saaxib fitna uusan noqon ragga qaarkood bay shaykhulfitan loo bixiyaa jira dabuu shilo mooyaan dab ma dibiyaba meeshuu soo galaba dabbuu ka shilaa meeshuu soo galaba dadku madaxa isu geliya waana nin dee cilmi leh laakin cilmigiisaas muxuu yahay cilmu fitan weya waa saaxib lhishaak ninkaas kale weya ninkaan aasaasay axbaashta saas ale sheikhufitan baa loo bixiyay ninkau yaraaga في الجماعة ضعيفة راح يباش تأساس لأنهم ماشوا قربوا في تم فوق عيشرة لا أنتم يلعبوا dadku madaxa sugeli jira ila la-aan hadde dadkiibuu dhaxalsiiyey ardadiisii noocaasu ku tarbiyoobay inay fitan kiciyaan mooyaan dad noocaas u geliyaan ciday gaalaysiiyaan ciday kufrisiiyaan ciday dhiiggiisa banaystaan mooyaan wax kale ma sameeyo marka waa cilmigaasi waa musiibu noqdaa musiibu magaraysa maaha cilmi islaax cilmi waa islaax baa lagu talagalay iyo dadka inuu anfaco oo basharka maarata isjeclaysiiyo oo wax u dhiso laakiin haddaad maaratay eh, cilmi wax duminayo oo ninkii maarata isaga calanka sidaba oo dadkii maaratay kala baabiinayo duminayo oo kusii dhexdeenay fitan waa musiiba weyaan cilmigaas ka waa iska daalibu cilmigana wax u haboon maaha arrintaas barbaraba wax u banaan maaha markaasuu kuleeyahay mualifku raxmat ullahi calayhi alciraadu can alhayshaat Ah, ka fogaanshada fitnada iyo dadka isu kicitaankooda madaxa dadka la isu geliyo iyo buuqa iyo waxyaalaha inaa iska ilaalisa atasawunu min allaqadi huwa atasawun waa in layska dhowro weeyaan oo layska ilaaliyo min allaqadi yani buuqa iyo walhayshaati fitnooyinka ah, alfitn alhayshaat wallaqad allaqad alaswaat lmubhama hadalada maarata aan la garan karin ba asalka loo isticmaali jiray almukhtarada meesha laka waxaa ujeedaa yani cayda iyo aflagaadada iyo afxumada iyo wixii lamida maarta iska ilaali ifnada lana isku xiran yihiin hadalladu marka qaarkood silaax hubka waa ka daran yihiin leanna hubku wuxuu ka dhashaay dagaalku eray baa ka horeeya fitan la kiciye wey hadadama isku mariya marka haddii dadka qaarkood dhiiggooda iska banaydo oo magaranaysa aad tiraado maarata hada kaafirun ah, damnu xalaal ah magaranaysa hadda iska afkaagu waa ka khatarsan yahay hubka cidan maarata aan xaq ulahayn aan xaq ulahayn inaad maarata gaalayso diini ka saarto dhiiggiisa banayso caraashiisa banayso marka iska ilaali bu kuleeyahy laqadka haracayda iyo maarata afxumada iyo aflagaadada laqadka waa la yihahdaa buuqa caadigana waa la yihahdaa qof markan buuqaadka ayaa la yihahdaa markaasana ma fiicna tanaasuc iyo muranka buuq ma fiicna ah, nabigeena alayhi salaatu wasalaam markii oo maaratay xaraarubayay sida imaam bukhaari uu soo kaxeeyey cabdullahi bn cabaas riwaayadiisa ayuu nabigu saxaabada ku yiri ituni bikitaabin aktub lakum kitaaban laa tadilu bacdah ii keena aan idin qore qoraal aadan gadaashiis minaynin nab waxa weeyaan dardo inuu dardaarmo uu doonayay maata cadday wadada ay qaadayaan iyo ciddii mas-uuliyadda muslimiinta xeerahaas ku garansa laakiin nabigu marna waa miir daboolmayey marna miirka usoo laabanaya calayhi salatu asalaam intuu meeshaas intuu haybaa marka nabiga xanuunkii baa ka xoog badiyo marka cumar baa wuxuu ku yiri dadkii fadhiyey nabiga waa ujeediin waxa haye u kaadiya maata rasuulka ilaahay kitaabka ilahay baa haysano inuu filan way iskhilaafeenoo fa kahura laqad buu cabdullahi bin cabaas buuqii baa batay markaas hadaladii baa batay nabi agtiisa markaasuu qumuu cani walaa yanbagii cindii tanaasul istaaga agteeda lagu murmo ma haboono bu rasuulka ala sl marka laqadka saasa la yihahda muranka iyo buuqa waa la yihahda lakin hadda waxaa loo jeedaa cayda iyo maaragtay isxumada lasku buuqo gurubba gurub kala wacaayo ama ma garanaysaa law aflagaadeeyo marka taalibcilmigu carabkiisa inu ka ilaashado waxay xaqa mooyaan ti xaqaas ugu cadaynay laakiin in maaragtay eh, u buuqaas iyo m murankaas ma aha marka atasawuru min allaqadi iska bu guri ma garanaysaa cayra iyo afxumada iyo walhayshaati fi dooyinka iska ilaali fa ina alalaa maxaa yeelay fa ina alqalada gefitaanku taxta allaqadi buuqa iyo murabka hoostiisa ayuu ahaaday iyo cayn ah. qof alla qofkii afxun oo magaranaysaa naqdin badan oo dadka kale ku dhegan waxa wey asna gefkiisaa badanaya ah. inuu maarata cidan xaq ulahayn inuu maarata maago inuu maagaa dhaceysa cidaasoo xaq ulahayn inuu caayo inuu caayo cidaan xaq ulahayn kufursiiyo oo fursiiyo qaarkood waxaa lagu egtadeeyey alraddu calaa fulan waraddu calaa fulan waraddu calaa fulan cumrigiisiba dad radintiisa ku dhamaysta ah. so kama fiicna inaad taad helaan radinaya hebelaan radina leedahay inaad masilada aad u aragto nin hebel inuu ku qaldan yahay aada caalamka usaxdid ah. bedel aad leedahay raddu calaa fulan waraddu calaa fulan sax masalada cadday bashar hadday magarasa ad u aragto inuu khalad magaranayo wa wailaa basharka waxaa gefin ma jiraan haddii mar walba nin walbaba ninka kale u radiyo uu dabagalo aba allahu an yutima ilaa kitaaba ilahay kitaabu maarata bismi kitaabka dhamaystira waa diiday jala wacala kitaabka laba hadalkaan maanta hadlo nin kasoo baaraayo waxawa intaas wuxuu kasoo saaraya laxnibu kasoo saaraya yaanu bashar ba soosama haddaad adigu hadashina bashar baat hadalka iyo qoraalkuna isla mid oo haddaad qorti qoraal maarata qoro qalb baa ka imaanaya oo ku jiraya maarata weliba haddaad fandhicishid kuma sii jirto intaad ufiirsatido manaarad ehm, weyn bahasha weyn wax lagu fiiriya qaatid oo yaryaraanka aada weyneysid maarata ah, kuwaana laguso fiiriya ugu weyneysid waxawaya waa waxaa kasoo saaraysaa waxyaalo fara badan haddaad niyad xumo ku akrido haddaad weliba awesho ee aad tirado yani kada wayaqsudu kada saas ujeeda saas ula jeeda waxyaalaha aad niyada mooya cid kale ogaan karinsan jira muran maaha marka cumriga qofku m inuu ku lumiyahay alraddu calaa fulan waxaa uga fiican inuu masiladu hadduu arko khalad ay tahay wax ka alifo asagoo caddeeyo dadku caddeeyo u naseexeeyo maarata waqtigiisa usan ku luminin cid kale dabagelkiis maarata xifdigaasi laabtanaas marka maalifku wuxuu kuleeyahay qofkii on dhex gala buuqaasi cayda iyo xumidaas gefkiisa bata isaga fa ina algalada taxta allaqat bu ahaa wahada yunaafi adab alab buuqaasi cayda iyo xumaduna waxay nafyinaysaa kasoo horjeedaa adaabta cilmi doonka maarta iyo daalib cilmiga wa hada yunaafi adab alab kaasina wuxuu kasoo horjeedaa maaragtay cilmiga iyo usluubkiisii iyo wadadiisii wanaagsaneyd buu kasoo horjeedaa hada yunaafi adab alab ومن لطيف mا يsتحضر هنا mا ذkرh صاaحب الوسيط في dباء شنقيط mualifku eh, wuxuu meeshaan soo kaxaynayaa yani qisa dariif ah oo aada fiican maarata soo uu sheegaya oo ku saabsan maaratay heshaadka iyo fitanta markuu ka hadlayo awr waa min latiifi ma shaykan ugu wanaagsan eh, shay latiifa ah, shay wanaagsan oo qarsoono maaratay faa ah faa-iido wanaagsan ah wa min latiifi ma shaykan ugu wanaagsan oo yustaxdaru hunaa meeshaan la soo xaadirso meeshaan la sheego oo kale yustacdaru huna ee yudkaru huna marka meeshaan waxa la xusuusto oo la sheego kan ugu wanaagsani maa dakarahu wuxuu sheegay weyaan saaxibu alwasiid fi udabaai shinqiit kitaabkaasi oo mualifka mualifka qoray la yihahdo magaciisa waxaa la yihahdaa alwasiid fi udabaai shinqiit anu ah, ma arki weligay ma arki alwasiid fi udabaai shinqiit kitaabka noocan oo kale ah ayaa maaragtay wuxuu ku qoray mualifkiisu wa waxaa ka wariyey oo kasoo qaatay oo laf maaratay qisada kasoo qaaday fi mucjam almacaajim kitaabka mucjam almacaajim baa kasoo naqliyay isaga ah. yani saaxib mucjam almacaajim wuxuu kasoo qaaday saaxib alwasit fi udaba shaqid qisada kasoo kaxiyey wuxuuna yihi marka maxay ahayd qisada waxay ahayd anahu waqaca waxaa dhacay nisaacun muran ayaa bayna qabiilatayni laba qabiilood ayaa maaragtay dhexdooda muran baa dhacay iyo isqabshasho iyo isdil iyo isdood baa dhex martay marka labadii qabiilo markay isqabsadeen dad ay iska dileen darteeda ay isku qabsadeen fasacad waxaa socday baynahumaa labada qabiil dhexdooda qabiilatun ukra qabiilo kale fi sulxi liajli sulxi inay kala maslaxda labada qabiilood ay kala maslaxda fataraadaw bixukmi sharc marka xukunka sharciga ay raalli ku noqdeen in lagu kala xukumo shareecada islaam wahada huwa alwaajib ah. dee maarata mura yimaado in sharciga loo xukunto wain tanaasactum fi shayin faruduuhu ila llahi warasuul kuntum tumna billahi walyawm alakhir markaas waxa isku qabsan qofka duu mum yahaba waa inuu kitaabka ilaahay subxaana wa tacala sunada nabiga inuu xukun tago weya fataraadaw bixukmi sharci waxakamu caalima nin caalim ah ayay garti u dhigteen waxakamu waxay qaali ka dhigteen ku وهذا هو الواجب كذلك لا يجوز أن يحكم إلى جاهل qof jaahila maarta looma xuguntamayo waa inuu sharciga qof ku yaqaano marka waxakamu caalima caalim bay gartooda u dhiibteen oo gar garta lagu qaado nin caalim fastadhara caalimkii marka wuxuu goo wuxuu go- go-aansaday fastadhara bimacnaa xakama xasaba maa dahara lahu si asaga ula muuqatay caalimkii marka wuxuu go-aan ku gaaray oo xukumay qatla arbacatin afar dilkood oo min qabiilatin qabiilo kamid ah ayuu waxa in loo dilo biarbacatin bisababi arbacatin afar afar dartooda oo qutiluu laga dilay min alqabiilati luqraa qabiiladii kale saas buu marka ayuu masluudkiisii noqday go-aankiisi afar qabiiladan kamid a hala dilo maxaa yeele afar kale dilay ah. marka saas buu go-aankiisii noqday afar oo afar loo dilo jacaaisha fastadhara qatla arbacatin min qabiilatin biarbacatin qutiluu min alqabiilati luqra oo laga dilay qabiiladii kale marka nin kaleo sheekh oo caalimaha joogay markii go-aanka laga gaarayay oo go-aanka shee oo gaarayay ninkaasi caalimka ah xaakimka ah oo xukumiyay masalaas faqaala sheekh baab ibn axmed sheekh baab ibn axmed baa wuxuu yihi mithlu hada laa qisaasa fiihi sharcan arrinkan oo kale qisaas ma laha sharciga masaladan ma aha murba qisaastii las qisaasi jiray maaha marka waa in maglab bixiya maane qisaas ma maaha buguuri mislu hada laa qisaas buli ah. maxaa yeelay wuxuu u jeedaa hadday noqoto dagaalo qabiil madax isgeliyeen ee aan la kala garan karaynin qaatilka iyo maqtuulka qaatilka dhihi laha ninka wax dilay waa baday dadkii waa isku kaceen marka qaarkood waxa wey yaa yaa bilaabay yaan bilaabin kii xaq la kaan xaq lahayn masalada way adag tahay marka qaarkood in ma laba qabiil isku kacay qabyaalada isku kiceen isku yaacay marka xaadaha noocaas oo kale ah oo fitantu isku kacaan lama kala qisaasta ee sulxi baa la gaaraa heshiisiin iyo ma kala qaadasho marka sheekan wuxuu ku yidhi xaaladaan oo kale xaalat lqisaas maa mithlu hada laa qisaasa fiih faqaala alqaadi qaadigii masalada xukumaa wuxuu yidhi ina hada laa yuujadu fi kitaab hadalka aad sheegaysid kitaabba kuma yaala bu maata cid hora u sheegta ma jirto ah, ina hada laa yuujadu fi kitaab masalada qaarkood qofku inuu maaratay kitaab ba kuma soo aroorin oo yihahdo masale adag weya leannahu hadi masala kitaab maktubtulana artabadata da wuxuu soo xusuusinayaa sheekhkii sacuudiga meesha imaan ka imaan jiray oo shahrani shahrani taqikum lxar markuu ka hadlayay nicmada maxaa loo sheegay dharkoo idinka ilaalinaya kuleylka marka la yidhahdo masaasha markuu weydiinayay waxaan ku iri waxa weeyaan liannu reer maka quruusha qalumaysa noqon markaasuu wax sheega ma jiraan kitaab kutubtaba wax ka maran baa ka waayay kitaab aan sheeginba qala ma tajid ay tafsir firi wuxuu leeyahay waxaa loo sheegay xarb lianna ahlu makata laa yacrifuna albarad taasleyma reer maka ma garanaysaa kulayl qabago ma yaqaanin saa darteed baa ilaah u sheegay ma garanaysaa marka way adag tahay qofku inuu yihahdo waxaas kitaab kusoo aroor ma jirto waxyiri ma jiraan masla adag weya qofku daakiradiisa markastaba maata laga yaaba inaysan rugsanaysaa marka wuxuu ku yihi kitaabba ma jirto arrintaa ku timid ina hada la yujadu fi kitaab kitaabba kuma laguma laguma hayo buuri faqaala sheekhi wuxuu sheekh baab ibn axmed waxau ku bal lam yaklu minhu kitaab maya kitaab ka marba ma jiro yani masalaha kitaab aan sheegin maba jirta bu kuuri marka qaaliga agtiisa kitaab bu qaamuuska ayaa agtiisa yaalay markaas qaamuuskana waa taqaana waa digshinani iska dhaaf yani kitaab marka la ihahdo masaa'il cilmi o sharciya laga hadlaya waxaa abcad kitaab waa qaamuus waa dictionary weya ma qaamuuska luqada carabiga qaamuus af soomaaliya hadii la yhahdo waa abwaan luqada carabiga magaca qaamuus waa abwaan weya marka kitaabka qaamuuska ah agtiisa yilay sheikh intuu soo qaalidi inta qaamuuskii qabsaday auri hada alqaamuus waakana ka kala dhaqna soomada kitaab kitaabka mareenta ma jiro qaamuuskana waa kana kasoo saar ku yiri tawdhiiba qaamuus ima markaasu hada qaamuus waa kan qaamuus yani anahu wu yani wuxuu ujeedaa anahu yadkulu wuxuu gelaa fi cumuumi kitaabin kitaab caamnimadiisu gelaa soo kuma dhihin lam ya lam yaklu minhu kitaab sooma sora kitaab ka maran ma jiro wuxuu rabaa inuu qaamuusku soo kitaab ma ah oo qaamuusku waa kana ayuu ku yiri fatanaadala saaxibu tarjuma alqaamuus marka ninkii maarata sheekh sheekh baabin axmed qaamuuskii buu qabsaday marka u dhiibay saas buu u kala furayo markuu kala qabixiyaba qudradda ilaahi wa awalu maa waqaca nadruhu calayhim ishiisu waxay ku dhacday waxaa ugu horreeyey walhayshatu alfitnatu annaga hadda hayshada hayshaadkaa muhiimad ma mogtahay mucjabku saas u kala faara kitaab u kala bixiyaba kitaabkii waxaa ishiisa ugu horreey ku dhacay walhayshatu hayshada waxaa la yidhaha luqada alfitnatu fitnada la yidhahda haysha waa fitna waxaa kaloo haysha la yidhahdaa wa ummu xubayni ummu xubaynna waa la yidhahdaa ma garanaysaa ummu xubayn baa la kuli ala baja mataqaana ummu xubaynta idaa la yihahda kuli cala baja marka wa ummu xubayn waxaa ku qoran haysha iyo wa ummu xubayn saas heshada waaa la heshada fitnadana waa la yidhahdaa umu xumeynkana waa la yihahdaa maarta walaysa fi lhayshaati qiwadun ah, fitnada dagaalka fitnada ah laysuma qisaaso saas ku qora walaysa fi lhayshaati qiwad yani qoorgoyn ma jirto dagaalka fitnada taabkii qaamuskii baama meeshu kasoo saaray laftigiisa ishu ku dhacda ah, maaa masalada hataa kitaabi kama mara asag rabo inu qaamuuskaana bal ka keena waadkaas ilaa wuxuu usahlay sahlay inuu markuu kala furaba aw heeshada ka hadlayaba aw bay ku daraba xukunkiina masalada u raacsiyo walaysa fi lhayshaati qiwadu yani qofkii fidna lagu dilay iyo maarata dad maxas geliyey laysuma qisaaso ay fi lqatiili fi lfitna fitnada maaratay qofkii lagu dilay oo laa yutraa aan la garanayn qaatilahu kii dilay waxa weyaan laysuma qisaaso fatacajaba annaasu dadkii baa la yaabay min mili hada istixdaar yani soo xaadiritaankaas oo kale soo xaadirsadaas fi dalika almawqif alxaraj booskaas maarata ciriiriga ah isa suurtagal ahayn ayayba dadkii la yaabeen maarata ah bimacnaa intaha mulakhasan hadalka oo lasoo maaratay gunaanaday mulakhas waxa weeyaan samafatin baa lagu sameeyey soo gaabiyey maarata hadalka dadka dhama intaha marka waa waxyaala cajiibka kamidta maarata musadaraadka ah, ilahay kitabkiiba ugu sahlay mualifku hadda waxa ugu keenay qisada dariifka ah hayshaadku bimacnaa fitan ah, fitan hadalka ah oo dad kala soo kiciyo eh, ma garanaysaa masaa-isha loo xukumo eh, la yihahdo maarata dila dhiigooda waa banaan yahay ah, ma garanaysaa loo fadmo dadka hala hala dilo dhiigooda muslimiinta wayba khaasata hada masalada waxa wey masala khatiira jiddan wey leanna dhiigyaeri ka daata adaa qiyaamada qaadaya dadka fadwoto dad caama qaarba qaarkood kallaayaan isdilaan ah, u banayso dilkooda ma garanaysaa ah, waxaa kamid a ah dagaalada qabiilooyinka markaa ay isgaraayaan oo islaynayaan oo dadba waxay u daliishadaan man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid baabkeeda ma joogto baabulfitan man qutila duuna maali ma daliishado markay baabulfitan joogto waa masale kale xukun kale leedahay fidnooyinka muslimiintu markay tahay man qutila duuna maalihi ma aha ee waxa weya kunka khayra bni aadam xukunkeeda masale saas weyaan labadii aadam labadi aadam is caruurood kii khayrka badnaay noqo ah, ah, lainbasata taktulani ma ana bibaasidi yadiya ilayk liaktulak ina akaafu llah rab lcaalamiin marka taas xukunkeedu weeyaane ma qutila duna maalihi ma aha ah, muslimka dhexdeeda ay joogta muhim waxaan ujeedaa mm, aalibcilmigu ama qofka caalimka ama aalibcilmiga ahlucilmigu cilmigu anu noqdaa cilmi dadka maaragtay anfaca oo fitanta ka ilaaliya laakiin u fitanta u horseedo ma aha ehm, aladab athalif cashara adabka saddex tobnaad oo min adaab aalibi fi nafsihi ataxalli huwa taxalli waa isku qurxin la isku qurxiyo birifqi dhibrin ah, qofka aalib cilmiga ah inuu yahay yani raqiiq rafiiq inuu qof jilcsan oo dhibriya u yahay marta eh, culimada waxay dhihi jireen markay kitaabka bilaabayaan xeefta ugu horeysaba beri hore waxay baran jireen lagu bilaabi jiray irxamu man fi lardi yarxamkum man fi samaa sasaba lagu bilaabi jiray maarka waxaa la dhulka jooga unaxariista ilaahay baa idin naxariisana ilahay cirka jira idin naxariisana subxana wa tacaala saasaa lagu bilaabi jiray leanna dulaabta waxay baahan isu naxariisasho dhexdooda ah, istaageritaanka iyo isu naxariisashadooda ma garanaysaa iyo rifqa iyo liimbi ubaahan yahi sideedaba qofka baa lagu tarbiyey marka Ehm, wuxuu ku leeyahay waa inaad isku qurxidaa ataxalli birifq waa inaad dhibrin maarta isku qurxidaa rifqigu marka waxa weeyaan waay dhici karaysaa inuu inuu yahay xagga hadalka oo marka ay noqoto liin lqowl liin liin eh, ljanib bilqowl ama fal ahaan ay noqoto eh, qofka u maarata shaygiisa halanay qaato hada jeer muslimiinta weliba marka ula dhaqmay leanna ruxamaau baynahum muuminiin saas baa leeyahay maxamed rasul la walaadina maca ashdaca kufaar ruxamaa baynahum isu naxariista xeertii nabigaa lagu leeyay saas xeertii nabiga aleyhi salaatu wasalaam saxaabadiis inay maarata dhexdooda aada isku naxariis badnaayeen ataxalli birifqi dhimrin waxa weeyaan oo lasu qurxiyo weeyaan leanna dhimrintu waxa weeyaan waa akhlaaq aada u wanaagsan oo qofka siinaysa qurux unoqonaysa iyo akhlaaq wanaagsan ah markaasuu maalifku wuxuu kuleeyahay iltazim waxaad laazimtaa daalibulcilmigow arifqa dhimrin fi lqawli xagga hadalka xagga hadalkaagu hadal eh, jilicsan dadka udhimriya hamo hadalka keliya maaha hadalka falka laannahu liinku iyo rifqigu wixii loo idaafeeyo ku xiran yahay marka qaarkood waxaa loo idaafeeyaa xagga hadalka marka waxaa loo idaafeeya xagga falka mar maa garanaysa alrifqu eh, aw alliinu bilqawli ah, marka qaabka alliinu bilficli alrifqu bilficli qofka hadinteeda waxay kuxiran tahay siday marka u yahay iltazim alrifqa fi lqawli hadalka maaragtay laazim dhibrinta xagga hadalka mujtaniban xaal atakiimi ka fogaanaya alkalimata aljaafiya ereyga qalalan ah, ereyga qalalan oo maaragtay adag iska ilaali weliba muslimiinta markaa la hadlaysa ya maxaa jira xaaji ma xaaji insha allahu tacaala xaaji mushkila kamid hada صعب جدا ادخل اللغة باللغة شوية الرفق التزم الرفق في القول الزم الرفق في القول مجتنبا حال كونك مجتنبا أي مبتعدا الكلمة الجافية الكلمة الجافية هي كلمة غليظة الفظة كما قال سبحانه وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك هذا أفهم لهذا أما قلبي كان لهذا كاكا عرض عليه أنا ودعوية fircawn baa lagu faqula lahu qawla layina marka qofku inuu iska ilaaliyo hadallada maaragtay adagsa tilmaami doono mujtaniban alkalimat aljaafiya yani kalimat alkalida kalimada xun maa garanaysa faina alkhidaaba hadalka allayin ee jilicsan oo muslimiinta lagu lahadlo hadda waxaan ka hadlaynaa muslimiinta dhexdoodii weyaan munaafiqiinta iyo gaalada hadallada qaarkood marka qaarkood in loo adkeeyo ahlu macaasida laftigooda duruufta unbay ku xihan tahay had iyo jeer qofku mawqifkeeda ku xihan tahay lakin maslada laga hadlaya masla muslimiinta dhexdooda weyaan iyo dulaabta dhexdooda lagula dhaqmayo faina alkhiaaba hadalka allayin ee jiricsan yataallafu ee yajmac annaas yataallafu annufuus nafyaalka isu keenaa dadka usoo dhaweeyaa taalafu nufuusa nafyaalka usoo dhaweeyaa annaashisati alshaaridati nafyaalka diday ah, nafyaalka kala didsan ayuu usoo jiidaa dii maarata hadada xuna dadkana waa sii kala ceediyaan hadallada wanaagsana dadka isoo soo dhaweeyaan marka yatalaf yatalafu annufuus annaashiza ashaarida waadilat lkitaabi qur-aanka daliilkiisa iyo wasunati waadilat sunna fi hada fi hada lbaab mutakafiratun cad ifradaat mualifkan hore noogu sheegay inuusan dooneyn masaaisha dhan inuu adilada soo kaxeeye inuu ruusul aqlaam inuu ugu talagala kitaabka inuu xogay maanta uka tilmaamo Eh, samey cumrkuna u qaado lana adiladu aad bay ufara badan baabkan eh, kutub alakhlaaq oo dhan iyo kutub alaadaab iyo kutub maa garanaysaa kutub dacwa oo kale iyo ayaa aad uga hadla waxaa kamid a ilaahay hadalkiisa saan tilmaana ma raxmat min allah linta lahum walaw kunta fadlan qalid alqalbi lan fadlu maxamed caaisha waxaa kamid ah xadiiska nabiga caleyh salaatu wasalaam oo imaam bukhaari uu soo saaray markii usoo galay ninka ma jamacada yahuuda oo assalaamu calaykum ay yidhahdeen caasha arrintaas ta ka xanaaq loo fahamtay ay tiri wacalaykum asaamu wallacna ah, geerigana carada maali ku leegi jira markaasuu ku yiri mahlan ya caaisha caaisha okaade okaade ah, in allaha yuxibu rifqa fi lamri kullihi ilahay ibrinta waxa arrinta dhammaantii waa jeceliya markaasaan ku yiri bay tiri ya rasuula mada maqli waxay kuu yidhahdeen alam tasmac maa qaalu markaasuu nabigu wuxuu yidhi alam tasmaci maa qult adigu miyaada maqlay waxaa ku iri ayuu rasuulku yihi alayh salaatu salaam waalaykum ba anig assalaamu calaykum markan wa wacalaykum saas waa ku nma adinka ku laabto geelida aad kaadikaanaysa marka ereyga wanaagsan adoo ku kaaftoomi karaya inaad maaragtay afraxmo iyo aflagaado isticmaasho ma fiicin wacalaykum baa ku yihi alayh salaatu wasalaam nabigeena wuxuu yihi alayh salatu slaam xadiiska jariir imaam muslim saxiix kusoo wariyey inuu nabigu wuxuu yihi man yuxram rifqa yuxram alkhayr dhibnida qofka laga hoojiyo khayr o dhan baa laga hoojiyay ba rasulku yiri alayh isalaatu wasalaam laakiin dhibninta sharciga ahi waxaa loo baahan yahay inay tahay dhimrin aan taaggara ka dhalan inuu qofku ma garanaysaa caniif inuusan noqon usa adkaan meel maarata jileec loo baahan yahay laakiin mararka qaarkood waxa wey qofku inuu adag yahay markii xaqa ilaahay loo yimaado subxaana wa tacaala arrintu intihaak xurumaat illahi ay noqoto ilaahay subxaana wa cidka naxariis badan ma jirto jala wacala cid ka jecel jileeca ma jirto wa maca hada markii sharcigiisa lagaa laayay ilahi wuxu uri walaa taakudkum bihimaa ra'fatun fi diin illah in kuntum tuminuuna billahi walyawm al-aakhir diinta ilahay isadin ka qaban waxa la yihahda maartay jileec markaad mafluuday xukunka ilahi subxana wa markaasu kale ma laha arrintu ma la wariyey inuu sufyaan thawri asxaabtiisa ardadiisu maana wuxuu ku yiri atadruuna marifq buu ku yiri dhibrin waxa la ma taqaaniin markaas yihah qul ya abaa maxamed aba maxamed adugu inoo sheeg bal dheh ba yihahda dhimrin maxaa la yihahda markaasuu an tadaca alumuura fi mawaadiciha arrimaha arrin kasta booskeed aan dhigin dhigtin weeyaan dhimrintu ashiddatu fii mawdiciha ad adayg markay u baahan tahay waa alkaatib wlliinu fii mawdicih jilaac marka loo baahdana waa inaad booskiisa dhigtid buuri wsayfa fii mawdicihi wsawta fii mawdicih seeftana waa inaad booskeeda dhigtaa jeedalkana booskiisa maarata meel jeedal u baahan inaad maarata ur madaxa ka goysid maa a marka waa inaad shayga maarkastaba meeshiisa munaasibka ah inaad dhigtid weeyaan waana leynka runta xaqada saas weeyaan garanaysaa leanna muslimiinta marka lagu sheegay ashiddaa cala kufaar ruxamaa bayna Ah. marka gaalo ay joogto macrakadoodna waxaa laga rabaa inaad libaax isu gudasho ah. markaad muuminiinta la joogtidna inaad maartana aada u jilicsan noqoto ah. markaad caruurta iyo xaaskaaga la nooshahayna waxa weya inaad u jilicsanaatid markaad maaragtay duruufaha adag ay kugu yimaadeenna inaad ragana noqotid marka shayga walbaba inuu miisaankiisa leeyahay lakin miisaanku su qas suu qasmo waa mushkilad weya isaga qasma miisaanku isaga qasmo masaladaas waa masalatu rifqi waxaa leelahay oo mualifku intaa kusoo koobay adabka oo afariyo tobnaad aladab alraabic cashar adabka afariyo tobnaad oo adaabtu aalib fi nafsi kamid ah waxa weeyaan ataamul ataamul ataxalli bitaamul ataamul yani ufiirsasho iyo shayga aad u gashid habalada lagu leeyahay waxaa rabaa inaad dhoxdid deganaanshay kamid arbicilmi ah, iskala soo boodi siflabood hamaqon ah, wax kastaba ma adoo hubsan horta dhuux oo daraasay oo si degan maskax fiican ku fiiriyo ereyada lagu yiraahdo laftigooda bal miisaano talo maxaa loo jeeday oo eragaan maxaa ka dambeeya oo waxa weya inta ka baaraan degdeg ka bacdi go-aanka gaar laakiin horay ka maarta sidaa ka tuur waxaa arki doonaa taamul iyo tafakur iyo tadabbur intaba waa la isticmaalaa laakiin isku mid maan xaqiiqatan luqada marka la yihahdo carabiga farqi baa uwada dhexeeya marka tan hadda ku kaaftoomayna baabka aan joogin oo taamulku shayga inaad maaratay ufiirsatid oo oo dhuuxdid taamulka luqada waxaa la yihahdaa altahabutu walintidaar ayaa luqada la yihahda hubsasho iyo magaranaysa sugitaan shayga aan degdeginin ayaa la yihahda culimada istilaaxa waxaa loo yaqaanaa ba yidhahdeen taamulka tadqiiqu nnadari fi lkaa-inaat biqarad aliticaadi watadakur inaad maaragtay aad aada aada ilbiryaraysido si fiican aada uga fikirtid waxyaalaha koonkan jooga ama ha hanad hadal ub yiri ama koonkan waxaad ku aragtay hakaa inaad ku waansantid inaad xikmad kala soo baxdid inaad fahamtid darteed ada ujeeda inaad shayga dhuuxdid weya aada maarata si fiican ubuuxdida sheega ee loo jeeda ayaa laidhahda ama tafakurka iyo tadaburka iyagu mar arki doona insha allahu tacala way ka duwan yihiin farqi baa udhexeeya markaasuu kuleeyahay mualifku ataxalli huwa taxalli inaad isku qurxido weeyaan ah, bitaamuli akhlaaqda maarata buuxitaanka iyo ufiirsashada shaygan ufiirsatid si fiican ufiirsatid daakiradaad isticmaashid maskaxda ilahay ku siiyey kala miirtid si degan maa garanaysa faina man taamala adrak maxaa yeele qofkii ukuur gala ama dhuuxa sheega adraka waa gaaraa xaqidiisu gaaraa wa qiila waxaa la yihiba taamal tudrik u fiirso dhuux waad gaaraysaa maarta ashyaada ma garanaysaa inaad udhuuxdid baa lagaa baahaya hadalkaa dhegeyso si fiican dhegeyso dhegta uraarici dhegeyso waxaa lagu leeyahay marka lagu sheegana dhuux bal horta maxaa ka dambeeya dheh mawaqifka saas oo kale daraase sheega aad si degan ula dhaqan maarta masaasha cilmiga sidoo kale hadday degin fa ina man taamala adrak waqiila taamal tudrik xikmad wey wa caleyh sidaa darteeda hadday noocaas tahay fataamal cinda takallum yani ufiirso ruuxo markaad hadlaysa ufiirso waxaad isweydiidaa weydiidaa wamaa hiya caaidatuhu maxaa kaaga imaanaya hadalka maxaa ka faa'iiday ka hadlaysa wamaa hiya caaidatuhu waaad arki kartaa intaan hadlin ka hor markaa hal intaan hadlin ka hor maad fikr markaa hadlaysalo fikr marka hadasha kabacdi fikr ta waxaa laga baahanya ina shayga maarata ufiirsatid marka cindama taamal cinda takalum bimaada tatakalam waxaad ku hadlaysid ka maarata ufiirso wamaa hiya caaidatu maxaa kaaga imaanay wamaa hiya tamaratu yani midihiisu waa wataxaris fi lcibaara hadalka aad oranaysidna cibaarada oranaysidna yani waxa weeyaan ka fikiro maarata xulo hadal xul ah, ah harya badan baa la isticmaali karta marka midka u fiican isticmaal taxarus lcibaara waxa weyaan cibaarada oo aada maaratay xulatid hadalkaad dhahaysid halkaas ka tuur waxaa dhici kara qof in hadal u sheegtid ama hadal ku tirahda hadalka haddaad hadalka u sheegto noocaad ku tiri ay farxad geliso usan ka dhidin islam hadalkii haddii nooc kale loo isticmaalo laakiin ujeedada isku mid tahayna inuu qofka dhaawaco ama u ka daadici karas marka waxaa rabaa inaad erey maarata aada xulatay inaad tirahdid maarata ah, ereyga xulu laftigiisa aad ku hadlaysa taxarus wa taxaris fi lcibaada cibaadada maarata xulo markaa hadalka aad oranaysa cibaadada aad halka ku sheegaysa iyo wala adaa wataxaris cinda aladaa ah, taxarus cinda aladaa ayda markaad maaratay aada gudanaysid cinda aladaa waxaan waxaan ujeedaa cinda aladaa fi wa waqti aladaa waqtiga dad waxa u sheegaysa laftigiisa waqtiga ma munaasib ah jira la doono duuna tacanutin yani duuna mashaqatin dhibaato la-aan ayadoosan maarata madaxda dhibaato aysan kaa ahayn mashaqa aysan ku keen yani waxa weyaan dadka qaarkood waxa weyaan hadalka isku kallifitaanka ayuu iyagoo aysana maartay adig ku xadgudbino erayada qo aadan qudqudino qurxino maartay si isku ta aysan ka ahayn oo dabcigaa ilahay kusiiyaa laakiin ufiisasho iyo eray wanaagsanaa xilaati adigoo markaas aysan duna mashaqa iska kenkenaya iska duuna mashaqata dhib la-aan aw taxadluqin ama aftahan iska keenid la-aan taxadlaqa arajulu markuu fasaaxad iyo aftahanimo iska kenkeenaan ah, qofka